رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين باب ما جاء في التنجيم xidigaynta wixii ku yimid waaye kaasoo loo daliilsanayo axwaasha falaga ah xawaadirta arlada ka dhacaysa iyo waxyaabaha markaa la midka ah taasi maxay diinta islaamku ka qabtaa qaala albukhaariyu bukhaari wuxuu yidhi fii saxiixihi kitaabkiisa saxiixaha qaala inuu yidhi qadaadatu qadaada ninka lagu magacaabo khalaqa allaahu ilaahay waa uu abuuray haadihi nujuumu haadihi nujuuma xiddiwooyinka lialaatin saddex waxyaabood ayuu ilaahay u abuuray ziinatan qurux oo lissamaa'i samada lagu qurxiyo wa rujuuman gantaal iyo in lagu gano lishayaatiini shayaatiinta wa calaamadooyin oo hanuuno saddexdaa arin ayaa xidigaha loo sameeyey inaa zayanna asamaa'a addunyaa bimasaabiixa waziinata lلsama warujuma lلshayaaطiin wajacalnaaha rujuma lلshayaaطiin ta saddexaadna wacalaamaatin wabالnajmi hum yahtaduun dadka maraakiibta isticmaala dooniyaha markay jihadu ka dhinto xidigihii ku calaamakii u fasirta u isticmaala fiiha xidigaha hayramaa wax aan ahayn saddexdaa wax aan ahayn qofkii u isticmaala faakht'a wuu gafay wa ataaca wuxuu dhumiyey nasiibahu nasiibkiisa watakallafa wuxuu isku kalifay maa laa cilma lahu bihi wuxuusan aqooni cilmi u lahayn waa qof iskalifayo wuxuusan cilmi iyo aqoon u lahayn ayuu markaa isku kalifay waa qofkii saddexdaa aansoon ahayn ku talagala isku daya ka damca inuu markaa sameeyo xidigaana u isticmaala falaga u isticmaala dada waxyaabaha dhaca u isticmaala daba arrimooyin fara badan oo noocaasa laakiin qodax aan ahayn ku talagala oo isku kalif oo oo sameeya dhibaato markaa kala kulmayaa wa kariha wuu karaahsaday qadaadatu tacalluman tacalluma manaasili alqamari barashada la barto manaasisha qamarka iyo meelaha uu dego walam yurakhis ma uusan bannaynin ibnu cuyaynata fiihi arrintaa dakara wuxuu xusay xarbun canhumaa xaggooda warakhasa fi tacallumi almanaasili in la barta waxaa baneeyey axmed wa isxaaqu waxay leeyihiin waa haddii wax ilaahay diiday iyo qayb ogaasho iyo waxa aan loo isaynin oo qofku xaaladda noocaas ah uusan markaa ahayn ayaa waxaa bannaynaya xarbi wuxuu xaggooda ka sheegay warakhasa fi tacallumi almanaasil axmed iyo isxaaq labada inay markaa banneeyeen oo ay leeyihiin xidigaha fiirintooda ayadoo wax dhibaataa ma jira haddii loo isticmaalayo xagga falaga iyo waxyaabaha markaa la midka ah wa can abi muusa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam saddex qofood jannadu ma galaan waa mudminu alkhamri midka khamrada cabitaankeeda daa'ima waa midka mudminka ah ee daa'ima cabitaanka khamrada wa qaaticu raximi raximkii qaraabada iyo tolgooyaha iyo musadiqu bisixri sixirka midka rumeeya musadiqa ahee u rumeeya wax walbo sixirka sheego asagoo dhanba waxa uu wax ka amar qaataa saaxiriinta wuxuu mar walba ag fadhiyaa ayaga ilaahay ma aamino ilaahay kuma kalsoona mar walba waa walbahaaraa xaaladiisuna saasay markaa tahay idan saddexdaa qofood jannada ilaahay geli maayaan waa ka khabrada daa'ima waa ka talka gooya iyo midka sixirka musadiqa u ah ee markaa rumeeya wax allaala wixii saaxiriintu ay sheegaan yuu ku dhaqmaa kaasuu sameeyaa kaasuu kula socdaa xaalkiisaa sidaa ah baabu maa jaa'a wixii ku yimid baabkiisii waa filistisqaa'i istisqaa'i roobdoonka ama istisqaha la weydiisto roobka bil anwaa'i waa xidiga waciidka adag ee markaa ku soo arooray waciid fara badan ayaa ku soo arooray xaaladaha xidigaha la fiiriya xidigaha la tilmaamaa bil anwaa'i waxaa kaloo lagu fasiraa waa manaasisha qamarka uu markaa dego siddeed iyo labaatan mansil waaye habeen kasta mansil buu markaa degaa oo manaasisha ka mid ah waalqamara qadarnaahu manaasila sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala carabaha marka waxay samayn jireen toban iyo saddex habeen kastaba manzil oo min tuluuci alfajr baa jira oo ka soo dhasho mansil kale ayaa markaa jiro wakhtiga mashriqa ah ladiisa uusaa yahay marka carabtu waxay sheegeen mar allka dhicitaanka mansilka iyo soo bixitaanka uu hal mar wada kulmo roob baa markaa yimaada kaasay markaa u nisbayn jireen oo ay dhihi jireen mutirnaa binaw-i kada xidigeel baana laku roobeeyey dirarka iyo magacyo badan buu lahaan jiray saasay markaa samayn jireen oo xidigan markuu manaasisha noocaasi dego manzilkaabuu roobku ku yimaadaa saasaa roobku markaa ku helnay qaar baa markaa dhihi jiray iyo wa qowlu ullahi tacaala ilaahay qowlkiisa sareeya uu yidhi watajcaluuna maka yeelaysiin risqakum risqigiina waa roobkee ahaydeen mutirna binaw'i kada yaa roobka ku helnay oo xidigaasi markuu meeshaa degay yaa roobka la helay maxaa dhacay wa can abi maalik alashcari ana rasuul allahi sal llahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi arbacun afar oo fii ummatii ummadeyda ku dhex sugan min amri aljaahiliyati waa jaahili amarkiisa amar jaahili waaye iyo arin jaahiliyeed afar waxyaabood oo ummadeyda ku sugan arbacun afar oo fii ummatii ummaddayda dhex ahaatay min amri aljaahiliy waa jaahili amarkiisa laa yatimayaan allahu akbar si kastoo loo wacdiyo si kastoo alla loo xusuusiyo ka tegi maayaan kow alfaqru bilaxsaab xasabka oo lagu faano watacnu fi lansaab qabiilooyinkoo la duro walistisqaa'u biاnnujuum xidigaha oo lagu roob doono wanniyaaxatu meydkoo loo baroorto wa qaala wuxuu dhaha nebiga annaa ixatu midda meydka u oyda idaa lam tatub haddaysan ka towbo keenin qabla mowtihaa geerideeda ka hor tuqaama waa la soo istaajinayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo wa calayha sirbaalu ayadoo sirbaal wadata oo min qatiraani qatiraan ka samaysan sirbaal ayaa markaa u xiran dhar ayaa u xiran cabuur baa u xiran oo qatiraan ah laami laga sameeyey qulul wa dircun iyo dirac oo min jarabin tirab markaa ka samaysan mtaqaanaa cadhada bahalka lagu magacaabo ama cudurka oo korka googooya kaas isagu uu u xiran yahay yay imaanayaan kuwa meydka markaa u baroorta meydka kuwa markaa u baroorta xaaladaasuu rasuulku ku tilmaamay saa darteed afartaa waxyaabood waa umuur jaahili ah dadku kama tagaan xasabka waa lagu faanaa waa nasabkii dhalashadii aabbayaalka qabiilooyinka waa la tacniyaa oo waa la duraa meydka waa loo baroortaa arrimooyin fara badan oo jaahil amarkiisa waaye ilaa hadda way jirtaa runba maaya nebiga sala allahu calayh wasalam qolo unbaad arkaysaa qabiilo un ku taagan inay caayaan hoos u liibaan saana nahoo saasay yihiinoo intay ka dhacdo iyo wixii markaa la mid ah aabbayaalna markaa lagu faantamo walahumaa waa muslim iyo bukhaari can zayd ibnu khaalid qaala wuxuu dhahay sallaa lanaa na tujiyey rasuulu ullaahi sala allah calayh wasalam salaata subxi salaadii subxeed buu nagu dujiyey bilxudaybiya caabo can itri samaa-in samaraadkeeda oo kaanat min alleyli habeenkii da'day xal oo roob da-ay salaadeedii subxeed buu buuna tujiyey falama ansarafa markuu ka baxay nebiga salaadii aqbala cala annaasi dadkuu soo qaabilou u soo jeestay faqaala wuxuu ku yidhi hal tadaruuna ma garanaysaan ma ogtihiin maada qaala rabbukum rabbigiin wuxuu yidhi qaaluu qaaluu waxay dhaheen allaahu wa rasuuluhu aclam iyo rasuulkiisaa ku cilmi badane annagu ma naqaan wuxuu yidhi qaala ilaah wuxuu yidhi asbaxa min cibaadii addoommadayda waxay ku waabaraysteen mu'minun bii ku ani i rumeeyey wa kaafirun inuu igu kufriyey xala roobkii yimid dadna ilaah bay ku kufriyeen dadna allay rumeeyeen fa amaa man ruuxii qaala yidhi mutirnaa waana la roobeeyey oo roobkaan waxaan ku helnay bifadli illaahi ilaahay fadligiisa iyo waraxmatihi naxariistiisa fadalika mu'minun bi kaanuu rumeeyey kaafirun bilkawkabi wa amaa man qaala qofkiisa yidhi mutirnaa waxaa nala ku reebeeyey roobka ku helnay binawci kada wa kada xidigii hebel iyo hebel ahaa fadalika kaafirun bi ka igu kufriyey mu'minun bilkawkabi xidigiina waa aaminay xidigii ayuu rumeeyey anigana waa igu kufriyey saasay addoommadii u kala qaybsameen saasaa markaa la kala noqday gu-aa roob ku helnay iyo gu-i baa lagu jiraa iyo waxaama yaalaan ayadoo abaar iyo wakhtigii roobka uu yahay yaa la weyn karaa ayadoo aan ku tilmaamin wakhtigii abaartu jiilaalku ilaah roobnoo keeni karaa mar walba waa fadli ilaahay iyo naxariis alleh walahumaa min xadiidi bni cabaas macnaahu xadiiskaasoo kale ayuu wariyey wa fiihi waxaa ku jiray qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen laqad sadaqa wuxuu rumeeyey nawu u kada wakada xidigii hebel io hebel ahaa faanzala allaahu ilaah wuxuu soo dejiyey haadihi alaayaat aayadahaan falaa uqsimu waan dhaaran bimawaaqici nnujuumi dhaca xidiga kaasaan ku dhaaranaya wa innahu laqasamun taasi waa dhaar low taclamuuna haddaad ogtihiin cadiimun ee weyn inahu asagu waa qur'aankii la qur'aanun waa qur'aan kariimun sharaf lahoo wanaagsan fii kitaabin kitaab buu ku sugan yahay maknuunin la ilaaliyey laa yamasuhu ma taabto oo ma taabtaan ila almudaharuuna dadka daahirkaa maahane shaytaan najaas ah iyo qof inay mtaqaanaa aan u qalmin inuu taabto kaafir ilaahay ku kufriyey laa yamasuhu ila almutaharuun tanziilun waa dejin oo min rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigo xaggii laga soo dejiyaye afa bihaada alxadiidi xadiidkan iyo qur'aankan miyaad antum adinku mudhinuuna beeninaysiin watajcaluuna ma waxaad ka yeelaysaa risqakum risqigiina annakum tukadibuuna inaad beenisaan risqigaa roobkaa loola jeedaa marka risqigii ilaahay idin siiyo waa roobkee kiimaad inkirteen oo beeniseen oo dhahdeen xidig hebel baana siiyey xidig hebel baan ku helnay xidiggaa saasaa noqday gugii baa la galay saasaa roobka ku helnay taa miyaad dhahdeen buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala taa miyaad leedihiin hadhihinee eh, fadli ilaahi baa lagu helay baabu qowli illaahi tacaala baabu baabu qowli illaahi tacaala wuxuu baab u yahay qowli illaahi tacaala ilaaha sarreeye qowlkiisa uu yiri wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man yatakhidu mid samaysanaya min duuni illaahi ilaahay sokadiisa andaadan wax andaad ah nid ah macnaha an tajcala lilaahi niddan inaad samaysa ilaahay wax la mid ah dadka dad noocaas ahaa markaa ku jira yuxibbuunahum way jecel yihiin andaada ay ilaahay u sameeyeen ka xubbillaahi ilaahay jecaylkiisa oo kale sida ilaahay loo jeclaado ayay markaa u jecel yihiin dadka dad noocaasaa markaa laga helayaa ummad ilaahay aan ku kalsoonayn ilaahay kayrkiis waxyaaba kana samaystaa dhib markuu ku dhaco sixirka aadii sixiroolaha haddii dhibaato ku dhacdo xaalad badan oo noocaas ah sameeyo ilaahayba aan ku kalsoonayn subxaanah wa tacaala dad xaaladoodu saa ay tahay ayaa dadka ka mid ah markaasay u jecel yihiin sida ilaahay jacaylkiisa loo jeclaado oo kale iyo wa qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa sarreeyey uu yidhi quldheh in kaana aabbaa'ukum aabbayaalkiin haddii ay yihiin iyo wa abanaa'ukum ilmihiina waa wiilashiine wa ikhwaanukum walaalihiin wa aswaajukum xaasiskiina wa cashiiratukum qaraabadiina iyo wa amwaalu maalo iyo xoolo oo xooloo iqtaraftum iyo wa tijaaratun tijaaro iyo ganacsi takhshawna aad ka cabsanaysaan kasaadaha inay idinka sicir jabaan in sicir jabkooda aad ka baqdaan iyo wa masaakinun guryo tardawnaha aad ku qanacsan tihiin ood raalli ka noqoteen intaasoo dhan haddii axabba la jeclaaday ood ka jeclaateen ilaykum xaggiina min allaahi alla xaggii iyo wa rasuulihi rasuulkiisa iyo weliba wajihaadin jihaad oo fii sabiilihi ilaahay jidkiisa lagu jihaado intaasoo dhan haddaad aabbayaalkiin iyo ilmihiina iyo waraamihiin iyo xaasiskiina iyo talalkiina iyo maalkii aad kasbateen iyo tijaariyi ganacsi aad ka baqaysaan inay idinka sicir jabaan iyo guryo aad ka raali tihiin oad ku qanacsan tihiin intaa haddaad ilaahay ka jeclaateen rasuulkiisii jihaad alla jidkiisa lagu jihaado dad qiimo leh ma tihiin sharafna ma lihidiine fatarabbasuu suga xataa ya'tiya allaahu ilaa ilaahay uu kala imaanayo biamrihi amarkiisa ilaa ilaahay amarkiisuu ka imaanaya suga wallaahu ilaahayna laa yahdi ma hanuuniyo alqowma alfaasiqiina qowm oo faasiqiin ah aqoon fallaago ah ilaalinta alla ku soconay ilaahay ma hanuuninayo subxaanahu watacaala tacaala wa can anasin ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu uhi nabiga laa yu'minu ma rumaynin iimaan kaamil ahoo dhammaystiran oo xaq ah lagama helin axadukum midkiin xataa intii akuuna aan ahaadabuu dhahay nebiga axabba mid looga kay jecel badan yahay ilahi xaggiisa min waladihi waladkiisa wa waalidihi waalidkiisa iyo waannaasi ajmaciina dadka oo dhan ilaa ilmihiisa iyo waalidkiisa iyo dadka oo dhan uu ani iga jeclaada buu dhahay nebiga qofku iimaan ma laha weliba iimaankan iimaan kaamil ahaa loola jeedaa waa la yidhi intaad owlaadaada ka jeceshahay iyo waalidkaaga nebiga oo aad ka hormarinaysa waalidka iyo ilmaha hadalkooda ka nebigana aad dib u dhigayso iimaankaagu ma dhammaystirna iimaan buuxda oo kaamila ma laha qofka qofku wuxuu iimaan dhammaystiran leeyahay marka nebiga uu ka jeclaada wax kastoo ka soo haray cumar waatuu yidhi rasuulkii allah waan ku jeclahay ilaa naftayda maahane macbuudka xaqa ah oo nafsadayday gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye wax kasta waa kaa jeclahay naftayda maahine cumar rasuulku wuxuu ku dhahay maya weli ima jeclaanin markaasuu dhahay hadda waan ku jeclahay wax walba xataa naftayda markaasuu rasuulku dhahay aal-aana yaa cumar haddeertaan baad la timid jecelkii xaqiiqda ahaa ilaahay baa soo dejiyey annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim nafafyaalkooda nebigaa kaga awliyaysan mu'miniinta markaasay gaareen heer ay naftooda iyo laabtooda iyo xabadkooda ay ku difaacaan walahumaa waxaa u sugnaa labadooda waa muslim iyo bukhaari canhu anas xaggiisa qaala inuu yidhi anas qaala rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi alaaan saddex man ruuxii kunna ay ku sugnaadaan fiihi gudihiisa wajada wuxuu helay bihinna saddexdaa sababtooda xalaawata aliimaani iimaanka dhadhankiisa iimaanka macaankiisa ayuu helay anta kale qofku waxaa dhici karta inuu iimaan haysto laakiinse xalaawada iyo ladada iyo macaanka iimaankuusan dareensanayn saddex qofkii laga helase iimaanka xalaawadiisii macaankiisa ayuu helay kow an yakuuna allaahu inuu ilaahay ahaado iyo wa rasuuluhu rasuulkiisada axabba ilayhi mid xaggiisa looga jecel badan yahay mimaa siwaahumaa wixii ka soo haray wax allaala wixii ka soo haray ilaahay iyo rasuulkiisa waa inay kow ahaadaan jaacilkooda amase maxabada oo markaa u qabo rasuulkaa yidhi iyo ilaahay baa yidhi iyo wax kasta ka hormarya tol baa yidhi iyo kaabaqabiil baa yidhina dib buu u dhigaa laakiin inta aan leenahay kaata qabiil baa yiri iyo kal baa yiri hormarinayno rasuulkii allahbaa saa dhaheen aan dib u dhigayno weli ma helin xalaawata iimaanka waa mida koowaad ta labaad wa an yuxiba almar'a qofku waa inuu wax jeclaado laa yuxibuhu oosanna u jeclaanaynin ilaa lilaahi ilaahay dartii maahane wax walbo aad jeclaanaysa alla dartii ha kaa ahaato qabil dartii waxaa u jeclaanin urur waxaa u jeclaanin xisbi waxaa u jeclaanin waxaad wax u jeclaata alla dartii ha ahaato wa an yakraha ta saddexaadna qofku waa inuu naco ee uu karahsadaa an yacuuda fi kufri inuu gaalnimo ku laab ku alla ka badbaadiyey kadib kamaa yakrahu suu u nachayo an yucdafa fi nnaari in dabka lagu tuuro in dabka lagu tuuro suu u nacayo meelihii uu xumaantii uu ku jiray waxaad u nacdaa inaad ku laabato sidii qof dab inta lasoo qabtay foorno shidan lagu tuurayo kale ma jeclaan lahayd foorno shidan rooti loo diyaariy in la geliyo lagu duwo in lagugu tuuro waa maya saad unacaysa unac meeshii aad ka timid iyo wixii alla kaa hanuuniyey haddaad ahaan jirtay taariku salaad inaad ku laabato saasoo kale unac adoo dab lagugu tuurayoo kale qaad cune haddaad ahaan jirtood kasoo soo tawba keentay unac inaad dib ugu laabato sida aad unacaysa in dab lagugu tuuro oo kale qof xun oo macaasi badan haddaad ahaan jirto allaad u towba keentay haddana unac inaad dib lagu laabato saad dibsaad u nacayso sida in dab laguugu tuuro oo kale midda saddexaadna qofku waa inuu karahsadaa waa inuu nacaa qofku waa inuu naca ee uu diidaa ee uu karahsadaa ee uu ku qanci waayaa uu aad iyo aad u nacaa waaye wa an yakraha waa inuu karahsada qofka an yacuuda inuu ku laabto fi lkufri kufri iyo gaalnimo bacda in anqadahu allaahu kadib markuu alla kasoo koriyo koriyou ka badbaadiyey minhu xaggiisa kamaa yakrahu suu u nacayo an yuqdafa fi nnaari in dabka lagu tuuro naar iyo dab in lagu rido karnahul aysa u nacayo oo kale waa inuu u nacaa inuu kufrinimo macaasi dembi xumaan wax ilaahay ka soo badbaadiyey inuu dib ugu laabto wacan ibni cabbaasin wacan ibni cabbaasin radi allaahu canhu ama canhumaa qaala wuxuu yidhi man axabba qofkii wax u jeclaada fi fillaahi ilaahay dartii waa waabqada u naca oo u karahsada fillaahi alla dartii wax u naca wawaalaa fillaahi ilaahay dartii wax u xiriiriya wacaada u gooya qofkii goynahayana fillaahi ilaahay dartii fa inamaa tunaalu taa waxaa lagu gaaraa wilaayatullaahi ilaahay wilaayadiisii maamulkiisa bidaalika arrintaase walan tajida mana helo walan tajida ma helo cabdun adoon طacma aliimaani iimaanka dhadhankiisa ma helo wain kafurat haba babato salaatuhu salaadiisa wa sawmuhu soonkiisa xataa yakuuna kadalika ilaa saa uu noqdo wuxuu xiriirinayo alla darti wuxuu goynayo alla darti wuxuu jeclaanayo alla darti wuxuu nacaayo alla darti saa hadduu qofku noqdo xalaayada iimaanka taasaa lagu helaaye qofku iimaan buuxa malaha mana badaminayo addoonka iimaanka xataa salaad badan hadduu dugto soon badan uu soomo ilaa saa uu ahaado alla dartii wax kasta ay ka noqdaan waqad saarad way noqotay maanta caamatu inakhaati nnaasi dadka walaaltinimadooda calaa amri dunyaa arrin adduuneed ninkaad maanta wax ka heshana waad u sacbinaysaa waana soo dhowaynaysaa waana xiriirinaysaa qofkii wax aad ka weysana dulli baad u arkaysaa xataa qof iimaan badan ha noqdo taasaa mamnuucaha la leeyahay laakiin maanta dadku waxay iskula socdaan dan waxay iskula joogaan dan waxay isku xiriirayaan dan taasaa markaa la diidaya oo waxaa la rabaa ilaahay dartii inay noqoto wax walba wadaalika taana laa yujdi ku gaari maayo ku heli maayo calaa ahlihi ehelkiisa shay-an waxba qofkiisa xaalkiisa noqdo oo arrin adduun keliya wax ku fiiriyo ku wada ku jeclaadee ku gooyo dadka wax uu faa'iido ah ee uu helayaa markaa ma jiro xadiidku wuxuu tilmaamayaa walaalayaal wax walba oo la samaynayo ilaahay dartii ha noqoto qofkan maxaad kula socotaa alla darti dal adduun baad ka leedahay dantii haddaad ka weyso waad goynayaa ma jirto ama ka waa qofkan waa inaad alla dartii u xiriirisaa kan baad nacday maxaad u nacday ood ku goysay ha ku siiyo ama ka hel ama ka waaye waa inaad alla dartii u jeclaataa haddaad goynayso waxaad ku goysaa macasi uu sameeyey diintii buu ku dhaqmi waayey rabbi buu caabudi waayey islaamkii buu dib uga laabtay saasaan ku nacay ha noqoto oo alla dartii wax ku goy qofkuu colaadinayo ilaahay dartii qofkuu soo dhowaynayo ilaahay dartii kan baad soo dhowaysay maxaad ku soo dhowaysay tolkey waaye xataa taariku salaad faajira ha noqdo kan buu fogeeyey waa ahludiin wa ahlu salaad maxaad ku fogaysay isku qabiil ma nihiin waxaasoo dhan waa akhlaaq xumo wa idibdaro waana waxyaabaha dadka badankoodu ay sanadahan iyo wakhtiyaalkanay isticmaalaan taana wax faa'iido ah oo lagu helo oo qofkii qofkiisaa wax sameeyey ehelka u noqda ma jira buu leeyahay rasuulka sala allahu calayh wasalam saa darteed waa in dadka ay noqdaan dad walaalo ah alakhilaa'u yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin dadka ilaahay ka cabsadoo alla dartii isku xiriiriy maahane inkastoo isla socota xisbi rabta inay wada aas-aasto rabta inay imtiqaana qabiirad ku midoodo rabta waxyaabo kale kulli col isku noqonayaan maalinta qiyaamaha waqaala ibni cabbaasin ibni cabbaas wuxuu yidhi fii qowlihi tacaala asagoo fasiraya ilaahay qowlkiisa sarreeyey uu yidhi wataqatacat bihim alasbaabu asbaabtiibaa ka go'go'day ibni cabaas asagoo aayaddaa fasiraya qaala wuxuu yidhi almawaddatu baa loola jeeda wataqatacad waxaa go'go'aya bihim kuwa adduunka baatilka ku walaaloobay bihim ayaga alasbaabu asbaabu mawaddadii ka dhexaysay jacaylkii ka dhaxeey waa go-aya way islacanadayaan qaarkood baa qaarka kale lacanadaya qaarkood baa qaarka kale habaaraya qaarkood baa qaarka kale caynaya taasaa marka aayadda lagu fasiraa baabu qowli illaahi tacaala ilaaha sarreeye qowlkiisii baab u yahay uu yiri alleh innamaa dalikum kiina ashaytaanu shaytaan waaye yukhawifu wuxuu u biijinayaa dadka awliyaa'ahu awliyadiisuu cabsigelinayaaye muslimiinay falaa takhaafuuhum ha ka cabsanina wakhaafuuni ani iga cabsada in kuntum mu'miniina haddaad dad mu'miniin ah tihiin haddaad dad iimaan leh aad ah tihiin ani ka baqee shayaadiintaa ha ka cabsanina inamaa daalikum kiinaa shaya ama kaa waa shaydaan inamaa daalikum kaasi shaytaan waayo buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala ha ka cabsanina hana ka baqina ee ani markaa iga cabsada falaa takhaafuuhum inamaa dalikum ashaytaanu yukhawifu wliyaa'ahu awliyadiisii saaxiibadii buu dadkuu cabsigelinayaa falaa takhaafuuhum ha ka baqina ha ka cabsanina wakhaafuunii ani iga cabsada buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala waa goormay in kuntum mu'miniina haddaad tihiin kuwa iimaan leh haddaad tihiin kuwo ahlu tawxiid ah haddaad tihiin kuwo ilaahay rumaysan subxaana wa tacaala sabab bay lahayd aayaddu ay markaa ku soo degtay mar allaala markii dagaalkii uu dhacay uxud ee dadkii muslimiinta jabkii yaraa soo gaaray ee imtixaanka ahaa ayaa waxaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu tilmaamay in ragga la cirsado oo la baxo lagana daba tago mar allaala markii la baxay ayaa saxaabadii wuxuu rasuulku amar ku siiyey dhaawacyadii gaaray inay qirqo iyo maryo iyo waxyaabaha lagu duuduubto kadibna cadowga la ceedsadoo laga daba tago tiyaa markaa la sameeyey waa la baxay meel bay degeen muslimiinta abuu sufyaan iyo kooxdii sii adkaatay ee maalintaana way sii baxeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam markuu amar ku dhiibay xaaladda muslimiintiina ay ogolaadeen abaa sufyaan baa erga soo diray nin buu soo diray markaasuu dhahay orod u tag muslimiinta waxaad dhahdaa allah haddaad arki lahaydeen abaa sufyaan iyo ciidankiisa muslimiinay gaaladu macnaha hadalkaa usoo dhiibtay ciidanka ay wataan sida ay yihiin say u badan yihiin ma cabsigeli macnaha inamaa dalikum kiina ashaytaan ah waay ka hadalka idiin keenay shaytaan waay muxuu rabaa yukhawifu wliyaahu inuu oolihiisa idiin cabsigeliyo falaa taqaafuu ka cabsanina ee ani iga cabsada in kuntum mu'miniin waa tii ilaah yidhi subxaana wa tacaala mar allaale markii hadalka u yimid maxay dhaheen waxay dhaheen xasbuna allah wanicma alwakiil ilaahay baa kaa figeena ah wakiilna asagaa u nicmo badan waa mar allaale markii hadalka loo soo sheegay saas darteed ayay ilaahay tamarey cabaar fadhiyeen kuwii kalena way kala carareen taasuu markaa ilaahay tilmaamay waattabacuu ridwaan allah ilaahay raadlayaashadiisii bay raaceen wallahu bilfadli lcadiim inama dalikum shaytaan saasuu markaa ku yimid wa qowlihi iyo ilaahay qowlkiisii buu baab u yahay inamaa yacmur waxaa un camira masaajid allahi masaajidada ilaahay man aamana biاllahi walyowmi alaakhir qof masaajidka caada ka dhigtay oo salaad kasta aadaya oo masaajidka yacmuru waxaa uun camira masaajid allah masaajidada ilaahay man aamana biاllahi walyowmi alaakhir waxaa ku ictikaafa waxaa fadhiista waxaa kitaab ku akhrista waxaa rabbi ku xusa waxaa ku tukada waxaa weyneeya man aamana biاllahi iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhiro ka kale wuxuuba fadhiyaa meelaha jaadka wuxuu fadhiyaa fadhi kudir buu camiraa wuxuu fadhiyaa meelaha dadka laisku diro wuxuu camiraa meelaha khamrada lagu cabo kaa ilaahi subxaana wa tacaala iimaanka uu ku sheegay waa qofka masaajidka camira walyowmi alaakhiri wa aqaama salaata salaadana ooga wa aata zakaata zakada gutoo la baxa walam yakhsha aan ka baqin oon ka cabsanin ila allaaha ilaahay mooyaane facasaa waxa xaqiiqa ahoo la mudan yahay leeyahay ulaa'ika kuwa an yakuunuu inay ahaadaan min almuhtadiina kuwa markaa hanuunsan kuwa hanuunsan ee diinka iyo khayrka ku dadaala waa kuwa masaajidada camira shanta salaadood masaajidkay ku tukadaan subax ilaa iyo cishaa'iga qaaraa markay soconayaan garbaha laga galaa qaaraa markay xilliga salaadana madaxana xanuuna xilliga shaqadana waan caafimaadnaa taasaa markaya iyo wa qowlihi ilaahay qowlkiisuu baab u yahay wamin annaasi dadka waxaa ka mid ah man ruux wamin annaasi dadka man baa ka mida ah, yaquulu odhanaya aamanaa waan rumaynay billaahi ilaahi allaan rumaynay leeyihiin faidaa idaa uudiya haddii loo dhibo fillaahi ilaahay dartiina jacala ka yeelaya fitnata annaasi dadka fidnadooda ka cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa oo kale lama baahna taana oo markuu imtixaanka yimaada waa la sabraa mar allaala markii nimco la helana waa la shukriyaa dadaa marka ka dhigaya ilaahay imtixaankiisa markuu yimaado oo dadku waxoogaa ay dhibaan ilaahay cadaabkiisii oo kale wacan abi saciid marfuucan xadiid marfuucahoo kor loogu qaaday nebigu wuxuu ahaa ina min dacfi lyaqiini yaqiintoo laga daciifo waxaa ka mid ah an turdiya annaasa inaad dadka ku raaligeliso bisakhati illaahi wuxuu ilaahay ka caroonaya subxaana wa tacaala dad kale raalli ha kaa noqdaano inaad dadka saa ku raaligeliso wax ilaahay caradiisa kuu imaanaysa waa yaqiintoo laga daciifo iyo wa an taxmadahum inaad dadka kula mahdisood ku ammaanto calaa risqi illaahi ilaahay risqigiisa addoommada ilaah waa isku arsuqaa qolan buu ilaahay kuu soo marsiinayaa wuxuu alla kuugu talagalo wixii ilaahay kuugu talagalay uunbay ku siiyeen qofkan waxaa ku siinaya ajir badan ilaah xaggiisa ha ka helo laakiin rabbi baa kuugu talagaloo kuu adeejiyey markaasaad maantao dhan qofkii ammaan la kor fadhisaa oo maantoo dhan oo aad dhahayn marnaba alxamdu lilah an taxmadahum calaa risqi illaahi iyo wa an tadumahum inaad qofka kula dagaasho calaa maa lam yu'tika allaahu wuxuusan ilaahay ku siinin qof baa tira walaalo waxbaa kaaga baahana isiima hayo qofka inuu waxaayo uu heli karo markaas qofkii caynaysa ood leedahay qofkaan noocaan oo kale waxaad kula dagaalaysaa wuxuusan ilaahay ku siininba way hadduu qofkaan si kasta jeebkiisa ugu jiro uusan rabbi kaaga soo qaadin ma ku siinayo hadduu ilaahay subxaana watacaala kaaga soo qaadana qofkuu diidi karaa malaha marka ha ku shuqrinin oo ha ku mahdin waxaa loola jeedaa ha isdhihin qofkan baa waxaa ku siiyey ood ilaahay hilmaantaa loola jeedaa laakiin inaad waad mahadsan tahay dhahdo ood ku mahadiso oo aad dhahdo khayr allah ku siiyo oo dhahdo jazaaka allahu khayra diinta way qabtaa oo ha ku mahadintaa lagama wado qofkii ha u mahadcelinin qofkii waad u mahad mahadcelinaysaa way waxaad u baahan tahay buu ku siiyey baagii koray baase sabab kaaga dhigay inaad ilaahay meesha kadii u aaminto in asaga meeheen meel kale aysan kaaga imaanin taa waa la diidayo iyo inaad qofka kula dagaasho wuxuusan ilaahay ku siin bayo xirsu xariisin dadaal badana dadaalkiisa walaa yaruduhu kaagamana noqonaayo kaagama noqdo karaahiya tukaarihin mid karaahsanayo karaahiyadiisa ma rabo aniga ma qaadanayo aniga magu dadaalayo aniga risi kaagama noqonayo hadduu alla kuugu talagala wuu ku imaanaya dadaal badana dadaalkiisana kuma yimaado saakasaa tukaanka u furtay ilaa maqhribkii waad fadhisay hal marna ma xirin quraacna ma doono qadana ma doono salaadna ma aado usan ilaahay kuu qorin ka heli maysid shiri inuusan kuu gadbin baa suuragal ah nin salaadii khudbada aaday inta khudbada ay xirneed inta la qubaysanaa uu xiray meesha casirkoo soo dhowuu furay laga yaabo wax bada in laga iibsado kuma noqdo mid nacitaan badan nicitaankiisa risqiga balse allah subxaana wa tacaala asagaa rasaaq ah dilquwati almatiin awood sarana ilahay baa iskale subxaana wa tacaala wacan caaishata radi allahu canha ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu dhahay man iltama allahi diahaashadiisa bisaqati innaasi dadka caradooda radia allaahu canhu ilaah wuu ka raali noqdaa wa ardaa canhu naas dadkuna way ka raali noqdaan waman iltamasa qofkii ku raadiya rida annaasi dadka raadiyahashadooda bisaqati illah ilaahay caradiisana sakita allahu calayhi allah u carooda wa asqada calayhi annaasa dadkuna way u caroodaan allahu akbar rawaa ibnu xibaan fii saxiixihi ibnu xibbaan baa saxiixiisa ku wariyey haddii aan wax yar idiin sharxo tusaale idin siiyo qofaa wax samaynayo marka wuxuu rabaa inuu ilaahay raalli ka noqdo dadku haba caroobaana haddii la rabee raalligaahi raaligelin ilahay wuu raadinaya matal wiil haddaan ka soo qaadano wiilkaa wuu soo baxay wuxuu yimid guriga habaryartii wuxuu yimid guriga eedadii wuxuu yimid guriga abtiyadii gabdhaha abti dhalay waa ka xaaraam gabdhaha ayeeya ee dhashaan dhihi lahaa ee habaryar ajnabi bay kala yihiin laakiin waa habarwadaad iyo wax noocaasaa la yidhaahdaa in wiilka iyo gabadhaa gacanta isku salaamaan diinta islaamku waa ka mamnuuc oo looma ogola marka raadi ahaashuu ninkaa raadinaya gabadhii baa gacanta soo taagatay si ay u salaanto walaalkeed ilmahabareedka ay yihiin laakiin waa ka xaaraam oo waa ka ajnebi ninkan marka wuxuu dhahay gacantii buu ka laabtay gabadhii way xanaaqaysaa soomaa maha habareertii way xanaaqaysaa haddaad shiiqiska dhigaysaa haddaad gabadheeda jac ku dhejisay hadda macnaha way wada xanaaqayaan dadkii laakiin muxuu raadinayaa wiilka wuxuu raadinayaa rida allah ilay raali ahaashadiisa fiiri marka xadiiska man iltamasa qofkii ku raadiya rida allaahi ilaahay raadi ahaashadiisa bisakhati annaasi dadka caradooda macnaa inuu ka caraysiiya ma raba asaga oo ma ugu talagelin laakiin ayagaa caroobayo waxaan uu sameeyey iyo gacantan uu diiday inuu ku salaamo iyo dadkii ku xanaaqayaan uu sameeyey maxaa imaanaya natiijada rida allaahu canhu ilaa uu ka raadi noqdaa eh, rida eh, eh, allaahu ilaahay uu ka raadi noqdaa canhu xaggiisa wa ardaa can la dadkina raali noqonayaan gabadhii shada xanaaqi abaryartii qaylisay iyo kuwii meesha fadhiyey iyo beri waxay leeyiin wallahi waa runtiis waa wiil cafiif ah waa wiil dhowrsan raalli baa ilaahay ka dhigaya subxaana wa tacaala qasab bay raalli e, e, uga noqonayaan macnaha kaas waa mid ka kale maxaa waman iltamasa rida annaasi qofkii ku raadiya raadi ahaashada dadka bisakhati illaahi ilahay ka xishooday sida yeeli doonta alla waa walaashaa xaaraan ilahay inuu salaam uu ka xanaaqaya haddii uu gacan qaado ilaah uu ka xanaaqaya hadduu diidana macnaa hadduu diido waa soo marnay laakiin haddii uu salaamo gabadhii raali bay noqonaysaa markaasaa ilaahay haba xanaaqa haddii la doonee gabadhii raaligelinteeda iyo dadkeediibuu sameeyey waman iltamasa rida annaasi bisakhati illah qofkii ku raadiya cala ilaah wax ka imaan sakit allahu calayhi ilahna wuu caroodaa qata calayhi nnaasa dadkuna wuu caroodaan gabadhii shalay raaligeli aabbahaysay beri baa laga inaad dhahdo walaali salaami maayo naataasha doqayo shalayba aadna salaantayo waa ixsaan aad yeeshayo idin way kuu xanaaqaysaa ilahna waa kuu xanaaqay subxaana wa idan wax walba waxaa laga hormariyaa raadiyaashada ilaahay subxaana wa tacaala ummadu hadday xanaaqaan iyo haddii ay raali noqdaan labadaba adi uun raadi in ilaahay raali geliso qasab bay raali kaaga noqonayaan qasab bay kuu jeclaanayaan qasab buu ilaahay kuu dulaynayaa subxaanah wa tacaala rawaa ibnu xibbaan baa xadiidkaa ku wariyey fii saxiixihi saxiixiisa ayuu markaa ku wariyey meesha aynoo joogto wabiاllaahi tawfiiq wallahu subxaanah wa tacaala aclam